bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi walih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo afraad ee ka mid ah min annubda zakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu ku soo jiray qiyaaskii iyo arkaantiisii iyo rugni walba shuruudiisii waxaynu soo marray asalkii iyo faracii iyo xugumkii xalay waxaa inoo dembeeyey faracii iyo xugumkii iyo ciladii oon qayb ka bilownay marka faracii xale waxaynu ku soo marray inuu yahay maxalka mushabaha ah ama xukumka qaa'imka cala almaxali lmushabah oo loo jeedo suurada aan xukumkeeda raadinayno oo nebiidkaoo kale ah ayaa faraca ama xukumka suuradaa aan saarayno oo nebiidka aan saaraynaa ayaa faraca qaabku sheekhu u dhigayna in xoogo wax ka dhiman yahay yaad moodaa shardigiisii wuxuu ka dhigay sheekhu waxaa in ciladii asalka ku jirto dhammaystiran waa in laga helo heliddaa laga helayo wuxuu soo sheegay sheekhu ama waa si qaci ah ama waa danni hadduu qaci yahay laba mid unbuu noqdaa buu soo sheegay sheekhu qiyaas alwlaa iyo qiyaas musaawaad hadduu danni yahayna adwan baa lagu magacaabaa wuxuu soo sheegay inaan la shardinin xugumka farcu inuu ku sugnaado nas guud ijmaala xaggana aan shardi ahayn in daliil nas ama ijmaac la waayo waafaqsan maxaa yeele haddii la helo qiyaaskii iyo ijmaac iyo naskiiba adilo way wada noqon isku taageertay caddaynta xukumka faraca xukumkii markuu u gudbo wuxuu ihi waxaa shardi ah waa in uu ku sugnaado xukmul asli uu ku sugnaado daliil aan ka ahayn qiyaas ama kitaab iyo sunno ah ama ijmaac ah waxaa kaloo shardi ah in xukmul asli uusan ka baxsanayn wadiiqadii iyo wadadii lagu yaqaanay qiyaaska lagu yaqaanay amhilaynu xalay hawshaa ka soo bixinnay wuxuu sheekhu soo sheegay marka almacduul can ilqiyaas laa yuqaasu calayhi meeshay dhihi jireen weeye ayb labada mustadilka iyo muctaridka ama labada khasmi oo doodaysa unbaa la shardiyaa inay isku waafaqaan xukmul asl ee shardi ma aha ummadoo dhan inay isku waafaqdo ciladii buu sheekhu usoo gudbay cilada wuxuu hi waa wasfi daahir ah oo muuqda oo uruursan oo munabita ah. almunabit waxaa looga jeedaa waa maa yatamayazu can hayrihi maa yatamayazu can hayrihi xaggana daahira oo la arki karo ama la ogaan karo wasfiga sheekh wuxuu inoogu qaybiyey afar qaybood wasfi xaqiiqi ah cilo xaqiiqiya oo ku sheegnay xala inay tahay waa cilada fahamkeedu uusan ku xidhnayn wax kale ayadaa toos u fahmi kartaa wasfigii kale wuxuu ku sheegay wasfi sida طucmigoo kale iskaarkaoo kale keylkaoo kale waxyaabaha noocaasa quudkaoo kale waxaan leenahay waa awsaaf xaqiiqiya ama waa cilo xaqiiqiya maxaa yeelay fahankeedu kuma xidhna shay kale inay cilo tahayna daliil sharci a ah tusay qaybtii ah, labaad wuxuu ka dhigay curfi muarida inay cilo noqon karto curfiga muaridka waxaanu ku sheegnay laba shardi in loo shardiyo mid sheekhaaba caday midna waa inuu munabit yahay curfi mundabita bimacnaa yatamayazu can hayrihi sida ciladaba loogu shardinayo xaggana waa inuu yahay curfi laa yakhtalif aan iskhilaafaynin biikhtilaafi alawqaati waalaزmaan markaad rabto xukun sharci inaad ku cilayso cila curfiya xilligun xukunku yimidee degay oo fii cahdi rasuul ilaa hadda waa inuusan isbedelin markaasuu curfigaas cilo noqon karaa xukumkaa saabiqa cilo u noqon haddii laakiin curfiga xilligii nebi maxamed isbedelay keenana curfi cusub uu yahay ma dhihi karti curfigan aan ku cilaynaya xukumkii hore yani waa inuu yahay curfi muarid ah min zamaani tanziil ilaa yowmina hada oo markaan cilaynayno xugum sharci ah oo mansuus ah ama xilli hore degay markaynu ka hadlay sida sharafta iyo khisada iyo naqsiga iyo kamaalka iyo wixii la halmaala ayuu aan ku miaalina xalay wuxuu noqon karaabu sheekhu soo yidhi ciladu luqawiyay noqon kartaa cila luawi waxaa ka dhiga qolyaha iyaas aba ee luqada qiyaas baa gala qiyaas baa gala ruuxii qabay ayaa dhihi cila qiyaasiyaa jirta cafan cila luqawiyaa jirta oo waadoo yidhahdaa casiirku waa xaaraam qiyaasan cala alkhamri bijaamic ana kula minhuma khamrun khamr marka alkhamriya waxaad ku sugaysaa biluga kadibna casiirkii baad ka dhigi fardi min alkhamr marka qiyaas luqawi ruuxii qabay unbaa marka taa qaban cidda aan qabinna maba qabaan cila luawiya jirta waana sida usuulintu u badan yihiin alqiyaasu laa yajri fi luawiyaat sida sawaabka ah wuxuu sheekhu soo sheegoo kale in ciladu ay noqon karto xukm harci ah xukm sharci ah oo xukm harci xukma lagu cilayn karo amilena xalay waa inaga sheegna ciladii saa ahayd ee ahayd wasfi daahiroo mundabit ah ama xaqiiqi ah ama curfi ah ama luqawi ah, ama xukmi ah xukm sharci ah maslaxay keentaa mafsadana waa waa dar-idaa waa difaacda kadibna wuxuu ka soo hadlay xaqiiqat اlcila markii laga hadlayo cinda alashaacira tacriif weeye iyo taأhiir ma aha khilaafkii muctasile udhexeeya ashaaciro buu ka soo hadlay masale kale u gudbo ahayd wاlxukmu fi اlasli haabitun biha la biالnasi waa khilaafkii xanafiye udhexeeyey shaaficiyo shaaficiyadaas sidan qaba xukumku wuxuu ku sugan yahay fi اlasli bilcila bilcila la biالnas xanafiyana cagsi bay qabaan waxay alxukmu fi اlasli haabitun biالnasi la bilcila khilaafkana waxaa loo badan yahay khilaaf lafdi oon macno badan lahayn yaa loo badan yahay wuxuu ka soo hadlay haddana shardiga cillada waxaa ka mid ah in ay xikmo keensanayso xambaarsan tahay xikmadaasoo ruuxa muslimka ku caraabin ama ku diri inuu sameeyo wixii loo diray wixii laga reebayna uu ka hadho waxaan shardi ahayn buu sheekhu soo yidhi xikmada in la ogaada shari ma ah haddaan ogaanina khayr haddaan ogaani weyna waba hawl inoo taalla ma ah wuxuu ka soo hadlay ma bannaantay xukm sharciga in lagu cileeyo xikmo saddex qowl baa ku jirta qowl odhanaya ma bannaano oo sida loo badan yahay ah iyo qowl odhanaya waa lagu cilayn karaa xikmo ayadaaba asala iyo qowl tafsiil qabo amidi iyo safiidun ilhindiya laga soo guursho taasna adu waa masale dhib badan baxtigeeda hadda ma geli karo marka qaybta dambe aan gaadhnaan bal faahfaahinayna kadib wuxuu u gudbay lama ogolo inay cilada noqoto wafi cadami ah wasfi cadami ah yacni inay ciladu noqoto wasfi cadami ah lixukmin wujuudiyin wax dhib badan ma aha meeshan afar suuraynu ka saarra waad garanaysaan qolaa calay baa la yidhi waa marka ma wuu fudud yahay baabku markaad indha xoogo yar kala qaado ma cuslo waa qisma caqliya bimacnaa inaad tiraado xugun baa jira muxuu u jiraa waxaasuu ku xulayo asna jooga maala waxaad tihi hebel waa kaafir limaada liwujuud اlkufri fiihi baad tihi hebel waa kaafir mushriga maxaa yeele shirki baa laga helay iyo kufri hadda maxaad samaysa xugum wujuudi aad sheegtay oo ah hubuutu kufri fulaan hebel inuu gaalyaso waxaad sugaysa ma ah maxaad ku cilaysay wax laga helay oo asna wujuudi ah marka xukmi hubuuta iyo cila hubuuti intaan baa looga jeeda haddaad tiraada hebel waa faasiq maxaad xukuntay xukm wujuuda aad sheegtay hubuut اlfisqi fiihi limaada liannahu zana baad tidhi waa wasfi hubuutiha waxaa looga jeeda waa maxay waa inaad xukm sugto cillo joogtana aad ku sugto kaa maxaan leenahay marka waa tacliilu hubuutiyin cilatin hubuutiya bixukmin hubuuti cadaminu waa sidoo kale waa adoo tiraada hebel kaafir ma ah limaada licadami اlkufri fiih ma culays bay leedahay waxaad tihi hebel faasiq ma aha limaada baan ku odhi lagama helin cilladii iyo sababkii lagu tafsiiqin lahaa waxaad tihi hebel qadari ma aha jahmi ma aha ashcari ma aha limaada lagama helin bidac اljahmiya walaa bidac اlashaacira walaa bidcat alqadariya waa ma maxaynu samaynay waa tacliilu cadamiyin biwasfin cadamiyin waa intaa un macno ma laha markaad marayso cagsiga oo ah inaad waصفi wujuudi ah ku cilayso bxukmi cadamiyi ataliil bimani w loo yaqaano atacliil bilmaanic wixii loo yaqaano wey ayib waxaad tidhi hebel zaka kuma waajibin maxaa yeelay wuuba qaamaysan yahay isagaaba daymaysan maxaad meesha ka saartay waxaad anfiday ood cadam ka soo qaatay zake inaysan jirin maxay u jiri weyday wasfi wujuudi oo maanico diidahaya zakadii diidahayaa ku qumay wey waxaad tidhi hebel kufri buu ku dhacay laakiin laysa bikaafirin maxaan tihi limaada liwujuudi اlikraahi baa tii kufri buu ku dhacay laakiin kaafir maa waa xugum cadami ah meesha waad anfiday maxaad u anfiday ikraah maanic baa jira marka lagu leeyay marka tacliilu cadamiyin xukmi cadami ah bilwasf اlwujuudiyi waa kii loo yaqaanay cinda اlusuuliyiin atacliil bilmaanic maxaa kuu soo haray suuradan matniga taalla keliya afartii suura soo saddex maynan soo sheegin waa intaa wuxuu marka qaab kalun baad u qaateen baan u wasfi cadami ah oo xukun wujuudi ah kaa asagu waa inaga soo sheegna waxaa ka imanaya haddii la dhiraan dhiriyo kufriyaad baa ka soo boodi kara inaad tidhaahdo shay xugum jira ayaa ciladiisu waxay tahay wasfi aan jirin waa halis waxaa lagu dhihi karaa qolyihii mulxidiintaaba ka faaidaysan waxay leeyihiin koomkan iyo caalamkan oo dhan waa waa jiraa yaa abuuray alcadam laa shay haddaad tirahdo waxaa bannaan xugum wujuudi ah in shay la sugaa bannaan lagu sugo bicilla cadamiya aafaa ka soo booday saasaa loo diiday midda kale haddee waxaa la isku ogaa awsaaftu inay dhalisa xikam masaalix mafaasid dar shay jiroo joogaana anfiya mafsadada dafciya maslaxadana soo jiida marka cadamigu asagu waa inuu shay cadamia shay wujuudi ata xaqiijiyo waa hawl iskaba adag caqlan wa sharcan wadaaddo ku dagaalamana way jiraan waxba yaana idinku lugoyn maxaa inoo dembeeya keliya inuu yihi wamin alcadamiyi kawnulwasfi idaafiya yacni wasfiga cadamiga wuxuu ku daray wixii loo yaqaan annisab walidaafaat wafiga idaafigana waxaa loo yaqaana wuxuu ka soo horjeedaa wafiga xaqiiqiga alwasf alxaqiiqi iyo waxaa iska soo horjeeda alwasf alidaafi idaafigu waa wasfiga ama cilada aan la fahmi karin ilaa bifahmi hayriha shay kale marka loo aaneeyo kalubuwati walbunuwati wاltaqadumi wاlta'ahuri wاlbacdiyati wاlqabliy waxyaabaha laisku ilaafi markaan bacdiye fahano ayaan qabliye fahmaynaa qabliyana waxaan fahmaynaa markaan bacdiye fahno bacdiyana waxaan fahmaynaa markaan qabliye fahno aabbanimo waxay timaaddaa markaan fahno wiilnimo waxyaabahaasa marka ayagu laftooda waa wax cadam ah maxaa yeelay xaqiiqo jirta ma aha xaqiiqo jirta ma aha marka waa shay fi dihni laa fi lacyaan waa shay la qadarayo qolya marka wax ku cileeya nimanna waa diidaan waa masala laftirkeedu khilaafiya waxaynu ku joogsannay ويجuز التacليل بالciلة القاaصرة وله فوائد كعلم المناسبة ومنع الإلحاaq وتقوية النص وزيادة الأجر مرحبا وأحكاam xaadiثة أحكاam horema waxaa laga hadlay markaa dambe waa أحكاam xaadiثة marka laga hadlaayo أحكaamta isbedelaysana waa أحكaamta curfi ku dhisnay xukmiga isbedelay waa xukmigii curfi ku dhisna ayb markaasuu raacaya asagu curfigaasuu raacaya waa min baab xukumku wuxuu la socda ciladiisa wujuudan wa cadaman marka halkaasay hoos gelaysaa ma aha hadda ta laga hadlayo ayb <clears throat> wuxuu u gudbay qolyaa waxay qabaan cilada xukumka sharciga lagu cilaynayo waa inay tahay cila mutacadiya bimacnaa alcila almutacadiya maxaa looga jeedaa waa cilada dhaafi kartae u gudbi karta meelo kale degi karta intay ka gudubto maxalnas maxalu aliskaar sarqaaminta iyo wareerka khamrada ku jira wuu gudbaa khamradana waa galaa waxyaabaha hataa la ursado ayuu galaa kuwa muxuu ahaayey qiiq ahaan loo cabuu galaa iskaarka waxaa laga helayaa meelo badan ciladu marba hadday maxala nas ka gudubto waxaa loo yaqaanaa cila mutacadiya haddii meeshu xukumku ku yimid daliilkuna tusay aysan dhaafinna waxaa loo yaqaanaa cila qaasira cila qaasira tii buu marka sheekhu ka hadlaya marka cila qaasira laba qaybood weeye midna waa khilaafi midna waa ijmaaci waxaa laga hadlaya wax ma lagu cilayn karaa wey ma aha wax looga qiyaas qaadan karaa ma aha cilladu maba gudbi kartee maxaaba qiyaas goormuu socdaa ee waxaa laga hadlayaa xukumkii sharcigu caddeeyey ma la odhan karaa cilatu kada iyadoo ciladu ay tahay fadhiido meesha aan dhaafayn hal yajuusu tacliilu bilcilati alqaasira wax laga hadlay ma aha hal yajuusu alqiyaasu cala alcilati alqaasira ma aha wax laga hadlay taa ma bannaano qowlan waaxida ila ciladaba ma gudbayse wax ma lagu cilayn karaa wey taas marka waa laba qaybood hadday cilada qaasirada ah mansuuso tahay binasin min kitaabin aw sunna lagu cadday ama ijmac ku guntamay way bannaan tahay bilaa khilaafin in wax lagu cileeyo markay ciladu qaasiro mustanbado tahay oo ijtihaad lagu keenay iyo ra'yi qaabka loo soo saaro cilooyinkana waynu gaari doonaaye marka iyadoo marka khilaafka ka taagan yahay ficiyada iyo jumhuurulmutakalimiin waxay qabaan way bannaan tahay in wax lagu cileeyo bicilatin qaasira oo mustanbado ah xanafiyaduna waxay u badan yihiin inaan cila qaasira waxba aan lagu cilayn karin maadaama wadaadku shaafici yahay mutakalimna yahay baabkiisibuu mara wuxuu i wa min alqaasirati wayajuusu waxaa bannaan altacliilu in xukumkii lagu cileeyo bilqaasirati ay bilcilati alqaasira cilo aan dhaafaynin maxalkeedii oo ku gaaban halkaa un kadib waxaa imanaya ictiraadaad yaa qadaran bushi baa meesha ka soo booday hadday ciladu meeshaydin dhaafaynin asalkan xukumkiisana nasku caddeeyey cilladan maxay faa'iidaysaa la yidhi bush baa yimid cilladu waxay tari lahayd in asalkii ay ka dhaqaaqdo oy meelo badan degto meel walbay degtana xukumkii asalka la saaro oy tarantaa la ogaa cilladan cillo tarmaysa ma aha oo waa fadhiido rabteeda ma dhaafto xukumkii asalkana daliilka naskaa caddeeyey maxay faa'iidaysay baa la weydiiyey ku cillaynta aad cilla qaasira xukun ku cillaynaysaa tii buu rabaa marka inuu ka jawaabo walahu tacliilkii fawaa'idi buu leh in cilla qaasira wax lagu cileeyo faa'iidooyin baa ku jira maxaa ka mid a ka cilmi lmunaasaba ka cilmi اlmunaasaba waxaa ku jira ogaasho aad ogaanayso munaasabaة اlxukmi lilxikma munaasabaة اlxukmi lilxikma markaan cilayno oon xukumkii ciladaas ku xidhan aan dhahno waxaad fahmaysaa xukumka inuu horta mucalal yahay xikmana ay ka dambayso dejintiisa xikmadaa marka inaad qaadato shaygii aad qaayibto ood ku faraxday keenaysa bani aadamku waxay ka daadegay fahmaan durbe inay fuliyaan baa yaa u dhow laakiin haddii lagu yaha shaygan samee xun baad ka heliye oo dib ka heli war ad u socaan ku nidhi isagoon raalli ahayn bu iska socon laakiin wuxuu markuu fahmo oy ka dhaadhacdo inuu ku dirmaa badan ciladu marka qaasirada fawaaidda waxaa ka mida waxaad ku ogaan bay dhaheen munaasabat alxukmi xukumka inuu u qalmo oo u cunamo lilxikma si ogu cuname ay isku qabtaan baad ka fahmaysa waxaa kaloo ku jira dhaheen faa'iido kale wa mancu lilxaaqi waxaa kaloo ku jira cila kaasira kamida in xukumka lagu cilayo fawaa'idiisa waxaa ka mid a waxaad ogaanaysaa ciladan inaan wax kale laga daba keeni karin asalkan farac kale inaan laga daba keeni karin inaan meeshan qiyaas geli karin wa mancu lilxaaqi ay wa mancu ilxaaqi اlasli bifarcin cafwa muxuu ahay wa mancu ilxaaqi اlfarci biaslin baa raba farac dambe inaan asalkaa la ilxaaqin karin baad ogaanaysaa maxay cilladu halkeeda ma dhaafto jugjug meeshaada joog wey faa'iido saddexaad bay sheegeen wa taqwiyatu الnasi wa taqwiyati الnas fawaa'id buu leeyahay ka cilmi اlmunaasaba wa manci اlilxaaq wa taqwiyati الnasi naskii xoojinaysaa haddii xukumkan wuxuu ku sugan yahay biqowlihi tacaala wamaca daalika xikmadana waa ku jirtaa ciladaana waa leehay xukumku wuxuu noqon laba sidko laba daliil buu haystaa naski xukumka caddeeyena ciladii aad ku cilaysay baa isna xoojinaysa ayb xukumkiisa aad ku cilaysay marka taqwiyat nas qolyaa waxay leeyihiin laakiin bishar marka ay cilal qaasira faa'iidaynaysa inay naski xoojiso iyo daliilka xoojiso waa markuu daliilka u yahay mufiid lidanni mufiid lidanni markaasuu xoojin u baahanaya laakiin hadduu daliilkuba qaطci ahaa maxay cila qaasira faa'iidaysa haddaad qabto markaa yaqiiniyaadku way kale xoog badan yihiinna weli warku waa taagan yahay aلsawaab ana alyaqiiniyaat tatafaawad yaqiintu iyo qaطciyaadka baa kale xoog badan labtirkooda ayib faa'iide afraad wa ziyaadaة اlأjri baa ku jirta ziyaadaة اlأjri baa ku jirto xikmada fahankeeda iyo tacliilka labtirkeedu ijtihaadka ajri baad ka helaysa ثaaniyan mar waxaad u firtoomaysaa xukumkan ilaahay baa caddeeya ama nabigaa nas ku caddeeyo wabitaali xikmadaasku taxqiijinhaya ee ku dhaqaaq ajir baa meesha ka soo booday intan dambe wasiyaat اlajr waxaa ku ijtihaaday taqidiin subki siduu taajudiin ku sheegay fii sharxi اlminhaaj iyo mukhtasarkiisaba muhiimaddu waa maxay atacliil bilcila alqaasira ma bannaan tahay mise ma bannaana laysku hayaa ee layskuma hayo wax looga qiyaas qaadan karaa cilada laga hadlaya qaasiran waa cila alqaasira almustanbata ma aha midda mansuusada ah ama midda ijmaaciyada markaynu gaarhno marka intan dambaan amilada ku sheegi doonaa wa min alcilati alqaasira waxaa ka mid a ah almaxalu ay atacliilu bilmaxal maxal alxukmi yaad ku cilaysay maala waxaa tidhi aldahabu ribawiyun dahabku ribaa gashaa tidhi likownihi dahaban waa tacliil bilcila alqaasira oo weli waa maxay waa tacliilun bimaxalli اlxukmi dahabku waa ribawi dahabku inay ribo gasho waa xukumkii kownuhu ribawiyan waa xukumkii maxay ribo u gashay hadde waa dahab baa tidhi xukunku maxalkuu degayo dahabka ah unbaad ka dhigtay maxalkii qudhigiisii maxaad ka dhigtay cilo waa cilo qaasira ayib way isticmaalaan shaaficiyadu ogtan kutubulbayc marka la barayo wa min alcilati alqaasira waxaa ka mid ah tacliilu lxukmi tacliilu xukmi lagu cileeyo bijuzihi ay bijuzi lmaxali wa juzuhu damiirka maxalkaad u celinaysa juzuhu juzu lmaxali maxalkii gabalkii ayaad wax ku cilaynaysa bimacnaa maxalkii maahiyada aad soo sheegtay maahiyada gabalkeedii baad ku cilaynaysa matalan shaaficiyadu markay marayaan kitaab khiyaar eh, beyc shayga maqan shay aan la arag oon in lagu dhufanin waa dhoweydna aan in laga buuxsanin baad iibisay khiyaar ru'ya furan cinda alxanafiya wa cindanaba calaa qowl waad garanaysaa marka waxaad tihi khiyaaru ru'ya waa bannaan yahay fii beyc ilkhaa'ib limaada baa lagu yidhi waxaa liannahu caqdu mucaawada liannahu caqdu mucaawada bay cusu caqdi ma ahayn inuu mucaawado yahayna waa juz ka mida min alcaqdi waa un gobol ka mida a maxaa yeele cuquudda ile waxay noqon jirtay dhowr qaybood bay u qaybsantaa baycu wuxuu ahaa caqdu mucaawada inaad kownuhu mucaawado iyo wax isdhaafsi xoolahaygii meeshaan ku bixin waa inuu meelaan hubo qarar iyo jahal aysan ku jirin saa darteed baa loo baneeyey khiyaarka markaad dhihi lahaydba waxaad tidhi maye liannahu caqdu mucaawadatin kownuhu caqdan waa juz min almaxal wa mucaawadatuna waa gabal min almaxal beyci qudhigiis beyci aad xukumkii aad cilaynaysay xukumkii aad mxuu ahaaye aad sheegtay inuu khiyaar ru'ya aragti khiyaarkeed aad leedahay oo beyculghaa'ib ku saabsanaa beyculghaa'ib baa wuxuu ah gebigiisa ka koobnaa min caqdin fiihi mucaawada waa heshiis ku dhisan wax isdhaafsi wax isdhaafsiga oo mucaawadada waa gobol ka mid a min albeyc ma tahay mise maaha marka tacliil اlxukmi waa maxay bijuزءi almaxali waxay ka dhigan tahay bijuزءi اlmaahiya waa adoo yidhahda maalan khamradu waa xaaraan khamradu waa xaaraan liannaha waa muctasaraة min alcasiir baa tiri waxaa laga soo xeyaa casiirulcinab baa laga soo melmelaa baa tiri oo laga soo shubaa ictisaarki iyo melmelidu waa maxay waa gobol ka mid ah min alkhamr lanno imanka lasoo melmelaa la cabaayo khamro noqota marka waa adoo shaygu inoo qaybiya hadda waxay ka mid tahay waxaa kaloo ka mida buu uhi min cila alqaasira tacliilu اlxukmi bilaazimihi laazimi اlmaxali maxalkii shay laazimaya maxal اlxukmi oo asalka ah hadda waa laga hadla ayadda waa asalka ayib ka tacliili binaqdiya aw bihamaniya ayay yidhaahdaan markay miaalinhayaan waxaa tidhi fidadu iyo dahabku ribaa gashaa tira waa riba wey limaada lianna alcila waa maxay waa ahamaniya dahabkii fidadu waa ahmaan lashyaa baa tiri waa ashyaada lacagahoodii amaniyadu marka lacagnimadu waa tilmaan laasimta dahabka iyo fidada calى madhabina haddaanu shaaficiyan waad ogtiin baan u marka aلhamaniyatu lacagnimo waa tilmaan ku dhegan oo laasimta dahabka iyo fidada aan leenahay ma aha hadda waxaynu sheegnay oo lacagnimadu maxal ma aha juz min adahabna ma aha ee waa maxay waa tilmaan dadku ay u qaateen ay ku dhejiyeen dahabkaas annagu waxaan leenahy ilahay baaba ku abuuray ra'yiga raajixana waxa ahamaniya ma wasfi laazime waa wasfi muntaqila oo marna zuuli kara haddaba xaashiyaad ka dhigateen lacagood ku heshiiseen marka markii aad tidhi aldahabu walfidatu ribowiyaani waxaa limaana lianna waa alcilatu wa annaqdiyatu althamaniyatu liannahuma thamanu اlashyaa waa laazim say ku sheegeen almuhim muhimaddu waxaa weeye altacliil bilmaxal aw bijuزءi اlmaxal aw bilaazim اlmaxali hadday cila mustanbado tahay inaysan bannaanayn baa raajixa maxaa yidha waa iska jumuud waa wasfi dardi ah wax la dhandhansan kara meesha ma yaallo dahabkuu ribaa gashay liannahu waa dahab ma soconayso waa adoo yidhi hebelo waan ku dili maxaa idil haddee hebel baa tahay war haddee maxaan eeday haddee hebel baa tahay de xaggee ii socotaa baashu yacni waa inaad tiraad demdigaasaad gashay saasaad u dhiman waxaasaad eeddawa in la yidhaahdo ayib miiskan waa jijabin baa tiri maxaa u jima haddee waa miis haddee muxuu galabsado dee miis weeye bay hadda baasha iska noqotay marka ma ma quruxsano ama hadduu nas caddeeyo dhib ma lah wuxuu u gudba masale kaloo muhiima wayucalliluuna waxay wax ku cileeyaan fuqahada iyo usuuliyiintu iyo muslimiintu bilmushtaqi qaطcan ay bilismi اlmushtaq waxaa loo yaqaan altacliil bilismi اlmushtaq ismi mushtaq ah ayaa wax lagu cilayn wاlcilaةu maa minhu اlاshtiqaaq baa la yidhahdaa ismigii faacil ismigii mafcuul sifa mushabaha iyo wixii la halmaalaba in wax lagu cilayaa bannaan qur-aanka iyo sunnada dee carakawaabay ka tahay faqtulu lmushrikiina lagu yidhi faqtulu lmushrikiin xukum waa maxay uqtuluu wey xukumka wujuubu اlqatli wey ciladu waa maxay waxaa lagu cileeyey almushrikiin ism faacil baa la keenay wاlcilaة maa minhu اlاshtiqaaq isma faacila mushrikiina meeshuu ka yimid wey wahuwa shirku wahuwa ashirku ayb wالsaariqu wالsaariqaةu faqطacuu أydiyahuma xukumku waa wujuub اlqaطci yadi الsaariqi hada huwa اlxukm ma hiy اlcila الsaariq ismhaa faacil meeshuu ka yimid baan leenahay wاlcilaة maa minhu alاshtiqaaq meesha wax laga keenay mushtaqu minhugi baa cilo ah mushtaqan meesha inoo yaalla ismiga faacil ism mafcuul waxaan leenahay waxaynu tusahayaa wasfigii masdarkiisa waa haddaad tahay basri dad kuufi tahayna ficilkaad aadi lannahu saraqa oo waa ficilka sariqada ah waa ficilka shirkiga isagu u sameeyey lannahu yushrik ba haddaad kuufi tahay ficilkaad aadaysa ilan asmaadan waxaa laga keenay afcaashiga iyu kuufiyan dhihi jireen soo sidaa ma ahayn mise waan isdaba mariyey basriyiintuna masderkay aadi jireen ayb maطlu اlghaniyi dulmun buu nabig uri sal slam ninka haniga inuu ruux deynta ku ha waa dulmi xadgudub ah ciladu waa te almaطlu inuu ulmi yahay huwa اlxukm in dulmi lagugu xukumay ciladadoona maxay tahay waa alhina alghaniy ismigaa faacilba waxaan leena waxaa ka soo baxaaya masterkiisa ah alhina ah laysa lilqaatili miiraatun xadiidkii laisku hayay qaatilku dhaxal ma laha xukunku waa maxay waa mancu lqaatil min almiiraat hada huw اlxukm wcilatuu kownuka qaatilan aw qatalta aw اlqatlu haddaad tiraado mushtaqaba dhaafi mahayo dhib ma lah ood istaagto yucalliluuna biاlmushtaqi wa adoo yidhaha lannaka qaatil baa tahay ismigii faacilba ku dhowan dhaafin haddaad doonto ficilkii aad lannaka qatalta haddaad doonto alcilatu ma minhu اlishtiqaaq dha waxaa tira lأnna wujida fiika اlqatlu wasfu lqatli baa kugu qumay saasaa lagugu diiday muhiimaddu waa iska dhib yarta middan ayada ah wayucalliluuna bilmushtaqi qaطcan waa masala ijmaaciya cinda alusuuliyiin in mushtaqaadka lagu cilaya axkaamta marka la yidhahdo alcilaة ma minhu اshtiqaaq masala khilaafiya ma aha waa hadduu weliba wasfiga mushtaqu minhuga uu yahay munaasib lilxukmi hadduusan munaasib ahayn khilaaf yar baa ku jira wakada waxaa ayadna ay sameeyaan yucalliluuna biاlsmi اlaqabi ismu laqab huna ma aha kii ka soo horjeeda calamka fii baabi الnaxwiyaat ee waxaa loo jeedaa uun waa midka ka soo horjeeda mushtaqu minhuga mushtaqa ka soo cafa waa muqabil mushtaq ismi walboo jaamid ah oon mushtaq ahayn yaa wax lagu cilayn karaa ama ismi jinsi jaamida ha noqdo ama calam ha noqdo kala qaad ma laha ismi walboon mushtaq ahayn ayaa hadda loo jeedaa laqab looga jeedaa mushtaq ma lagu soo yidhi didkiisa ama naqiil wahuwa aljaamid baa hadda loo jeedaa looma jeedo kii aad dhihi jirteen waa muxuu ahay laqab iyo kunye iyo aad qaybin jirteen hadda looma jeedo ayib middan ayadaa sida raajix waa daciif altacliil bismi laqab bilismi aljaamid بالcalم in wax lagu cileeyo waa ضaciif cinda اlusuuliyiin laakiin bacضu shawaafic ayaa qaba minhum birmawi baa ka mida ayb maala adoo yidhaahda weeye eh, <clears throat> adoo yidhaahda weye eh, dahabki iyo fidadu waa ribowi liannahumaa dahabu wa fida haddaan soo maray kalcila alqaasira la midta ah, haddaad soo maraysee shaafici baa wax laga wariya inuu yidhi eh, bawlu maa yu'kalu laxmuhu waa najis najaaso weeye xoolaha hilibkooda iyo cadkooda iyo caanahooda la dhamo waa kaayadooda waa najaaso limaada liannahu bawlun buuri liannahu bowlun fashaabaha bawl aadamiy fi lum buu sidaa ku yidhahda marka waa tacliil bismin jaamid bismin jaamid waxaad ku weysisa waxaad ku gebagabaysanaysaa lagu yihi maxaad ugu gebagabaysata liannahu turaabun baa tiri liannahu turaab waa tacliil bismin laqabin calى isilaax اlusuuliyin ama waa bismin jaamid calى isilaax الnuxaat biyaad ku weysid maxaad ugu weysaad yaa lagu yidhi markaas waxaa tihi liannahu maaun meeshii lagaa rabay waa biyo daahir ah oo mutahir inaad awsaaf keenta la fahmi kari waxaa tihi liannahu maaun liannahu turaabun liannahu bowlun taas marka wax laga dhansanayo munaasaba majlis saasaa loo diiday masaladan iskaga tagno wuxuu gud masalo kale wayajuusu waxaa bannaan tacadudu tacadudun lixukmi waaxidin ay tacadud alcilali cilooyinku inay tacadudaan baa bannaan lixukmin waaxidin hal xugum hal xugum inuu yeesho dhowr cillo ayaa sheekhu bannaan buu yidhi altacliil bicilalin kaiira lixukmin waaxidin yuu hadda u gudbay waa masale iyadoona xoogow war dheer ku jira laakiin aan khulaasayno cilooyinku marka tacadudaya cilada dhowr tirada yeelanaysa ee hal xugum iskugu tegaysa laba mid un weeye inay noqdaan cilooyin mustaqila ah mid walba iskeed xukumkan u dhalin karta mid walba iskeed bay xukumkan u keeni kartaa laakiin ayagaa kulmo isu yimid iyo in ay tacadudku ka yimid waa cila waaxida laakin waxay leedahay ajzaa cila waaxida daatu awsaaf lan cilalka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood cila basiita iyo cila murakaba cila basiida waa maxay waa cilada halka tilmaambasa leh hal tilmaambasay leedahay ajzaa iyo wax laisku kan ma aha ayib waa hal dhagaxu meel taagan midna markay shan dhagax isku yimaadaan bay noqon ayib caws iyo biyo iyo caro isku qoosh kadib waxay adkaan qalqalle adag bay noqonaysa marna cawska keliya kugu filan marna biyaha basaa kugu filan marna carada basaa kugu filan marna in laysku daraba mooyeen gurina kuu dhoobi mahayan waxna kaa dhicin mahayaan marka cila waaxida oo awsaaf iyo gaballo ka kooban taa cila murakabaa la yidhahdaa hadday mutaxantahay keligeedna shaqaysanaysana cila basiidaa la yidhahdaa hadda meesha marka waxa inoo yaalla waa maxay in xukum waaxid ay cilooyin badan iskugu tagaan iyo in xugum waaxid ah cilo dhowr gabal ka kooban ay iskugu tagto ta hore aan ku horayno oo aan dhahno altacliil bilwasfi اlmurakab waatuu ku miaaliyey wayajuus waxaa bannaan tacadudu cilalin lixukmin waaxidin ka muujibi اlqatli sida cilada waajibisa dilka iyo qisaasta markaan leenahay hebel hebel buu dila waa in loo qisaaso xaadi waxaa laga helay lanna waa qatlun waa dil koow waa waa gabal camdun oo kas ah oon kama ahayn waa gabal labaad cudwaaniyun oo xadgudub ah ciladaa marka waxay ka kooban tahay saddex juz marka cillada waa maxay waa wasfun lahu ajzaa ama waa cilatu daatu ajzaa ama waa wasfi murakab ah ama waa cila murakaba ah, haddii kan oo kale bidaliil haddii qaadi iyo xaakim uu walaalkaa dilo dembi uu galina u dilay waxaa ninkaa qaadiga ma la qisaasi maya waxaa laga helay qatli waa sameeyey wuu dilay walaalkaa buu dilay kasna wuu u dilay laakiin weli xad lagama oofin karo lamana dili karo maxaan laga helin cudwaan xadgudub ma ahee xaq buuba oofinhayaa xaq buu oofinayaa laakiin markaad disho ruuxa muctaramka ee macsuumka ah kasna u disho dilkaaduna uu xadgudub yahay fii miisaani sharci markaasay dhammaystirantay ciladii ay fahanteen bay ilata ayb taa garatee way midda waxaa kuu soo hadhay cilada iyadoo mustaqilada ah cilka mustaqilka ah baa kuu soo hahay cilka mustaqilka ah ee tacadudaya laba meelood baad ka eegi inuu xukumku yahay waaxidun bilcayn iyo waaxidun binawc waaxidun bilcayn iyo waaxidun binawc aynu ku soo maray muqadimaadkii xukunka markaynu ka soo hadlaynay daaru markaynu ka soo hadlaynay asala fii daari lmaqsuuba soo martee waxaad ogaataa keliya hadda markaad halkan marayso xukum waaxid bilcayn ah oo keliga oo shaksi ah cilooyin badan ma yeelan karo alxukm alwaaxid bilcayn lahu cilaة waaxidaة mucayana waana asal guud oo diineed oo shayga aharka ah ama macluulka ah laba sabab ma wada keeni karaan ma dhici karto wiilkan inaad adugu dhasho ninkana u dhalo abada waa aar waa raad waa macluul waa xugum aar ma yeelan karo laba ciloo mustaqila ah fii aanin waaxidin kuma kulmi karaan way isdabamari karaan laakiin fii aanin waaxidin ma dhihi karta shaygan waxaa dhalay anaa dhalay oo kanaa dhalay oo kanaa dhalay ma dhici karto midkiinun bay ku egta sidaa darteed baa koonka waxaan laga ogolayn in mafcuul waaxida uu yeesho faacilaani mustaqilaan abadan inay iskaashadaan oo kanoo naaqis iyo kanoo naaqis intay isku tagaan ay alaab soo tuuraan waa dhici karta laakiin adoo mustaqil ah iyo anoo mustaqilah samaynay mid walba kan sameeyey fii aanin waaxidin suuragal ma ah xukunka marka waaxidkee mucayanka ah cila waaxida mucayanuu yeelan karaa laakiin alxukm alwaaxid binawc wuxuu yeelan karaa cilooyin fara badan ayb alxukm alwaaxid binawc aan marka miaalino alqatl qatligu hadda marka kor laga fiiriyo dil waa dil laakiin waxaa dilka keena asbaab fara badan hebel baan waxaan u dilaynaa liannahu qad zanaa wahuwa muxsin hebelle waxaan u dilaynaa ruux buu xaqdarro ku dilo waan qisaasaynaa hebel waxaan u dilaynaa ridduu ku dhacay hadda waxaynu hayn waa maxay alqatlu wujuubu اlqatli calىa bakr lizinaahu wa wujuubu اlqatli calىa cumar liriddatihi wa wujuubu اlqatli calىa khaalidin liqatlii hayrahu camdan cudwaaniyan waxa kulmi waa aan hadahayno alqatlu marka hor laga fiiriyo dil waa dil waa xukun waaxid nooc ahaan marka la fiiriyo afcaasha marka laga eego waa ficil la yidhahda qatli ficil salaad la yidhahda jira ficil soon la yidhahda jira dhaqaaq waxa waa afcaal fara badan falkan hadda qatligu waa nooc min alafcaal mataa mise maaha falkan qatligu waa nowcun min alafcaal laakiin asagaba wuxuu degi karaa meelo fara badan marka zayd keligii yaa ridoobay intuusan ridoobinna wuu soo zinaysaa isagoo muxsana zinada ka horna ruux muslim xaqdar ku dilay maxaa iskugu tegay ninkaas xukmun waaxidun binowc miyaa mise waa xukmun waaxidun bishaks xukm waaxidu binooc wey mid walba waa xukm madax bannaan waa axkaam mutamaaila tadaakhalad oo isguda gashay markii maxalka uu ku cidhiidhyamay maxaa haddaan ridda u dillo labadii kalaa boos waayi haddaan cumar qisaas u dillana labadii kalaa boos waayi haddaan zinadiisi u dillana labada kalaa boos waayi waa axkaam mutamaailo mutacadida xukm waaxida ma ah wuxda ma jirtee waa axkaam mutacadida mutamaaila tadaakhalad isguda gashay lama daaqa almaxalu macnaha inaad fahanteen baan u malay marka ma jiro aanku idin leeyahay yaan lagu khaldamin xugum waaxid bishakhsia oo tacadudi kara ee waxaa tacaduda binawc ayb macnahaas hadda loo jeedo wax kale dhib bala intaa un wey maalan haweenaydii waa xaa'ido waa muctado waa muxrimo ma loo galmoon karaa inaan loo galmoon karin waa xug taxriimu waطihaa waa xaaraan markaad kor ka fiiriso waxaad dhihi waa xukun waaxid ah oy dhaliyeen cillooyin fara badan baad dhihi cillada koowaad waa xayd midda labaadna waa ciddada midda saddexaadna waa ixraamkii cillooyinkii waad fahantay inay tacadudeen markaasaad waxaad dhihi intaad khaldanto waxay dhaliyeen xukun waaxido xukunka waaxid ma aha ee waa maxay waa waaxidun binawci ma aha waaxidun bilcayni waاshakhs waa axkaam isku mid ah oo saddexa ah, kadibna hal meel wada qabatay isku mid noqotay istadaakhishay intaas wey saa darteed waxaad ku garanaysaa hadday xeedku uu ka go'o weli maxalaal bay kuu noqon inaad u galmood abadan xaydku markuu gaado xukumku waaxid yahay ciladii waa la waayayso galmadu kuma fasaxnaateen maya weli waxaa taagan xaaraam labaad baa taagan oo tee ah muxrima xajkii bay ka baxday xaaraan saddexaad baa taagan baa lagu dhihi oo ah ciddo waad garata marka waa taxriimun wa taxriimun aani wa taxriimun aalit weye waa axkaam mutacadida laakiin markay isku jinsi noqotay isku mid noqotay bay tadaakhuhay meeshiina ka cidhiyantay bay isfuushay saa darteed hadhow waa la sarifi karaa waad fahanteen baan u malay axmed baa li axkaamta mutamaailada ah limaxallin waaxidin laxmu khinziirin mayitin wey buuhi laxmu khinziirin mayitin doofaar baktiyi hilibkii weeye buuhi lanna maxaa yeelay doofaarnimadu xaaraan bay keenaysaa baktinimaduna xaaraam waa laba xugun aduu laakiin waxaad moodaysaa markaad kor ka fiiriso xukum waaxida inaad hadda waxaan ujeeda fahanteen baan u malay ayib saa darteed hadda neef ari ah hadduu dhinto maxaa saaran oo baktiyo taxriim waaxida doofoor hadduu dhintana maxaa saaran laba taxriim idan xukum waaxida maahe waa waaxidan binawci ayib ashkhaasiisa markuu ku tacadudaya macnaha inaad fahantaan marabaa qole waxay ku khaldameen marxaba leenahay waa maxay lagu khaldamo xukmun waaxidun bilcayn ayaa cilooyin badan keeni karaan ha aaminin waa lagu khaldamaa bacd ducafaa usuuliyiin baana ku khaldama xukm waaxid bilcayn ah xukm shaksi ah oo waaxid bishasi waaxid bilcayn oo mutaxan taxriimka haddaan soo sheegna wuu tiroobay somayd arkayn taxriim ku yimid bicidda taxriim ku yimid ixraam taxriim ku yimid xayd waysada kaa jabta waxay kaaga jabtay islaan ajnimada taabatay hilib geelna waad cuntay farjigadana waa taabatay neefna way kaa soo booday baaldi dharna waad kaayiday musqushana waad soo saxarootay imsa goorba weysidu kaa jaban tahay intiqaadu wuduu'ika hadda weyse jabkaadu waa xukm waaxidun binowc xukm waaxidun binowc wey asbaabtan oo dhan iyo ashkhaastan afraadan taabashadii farjigoo la taabto islaan la taabto waxaan oo dhan waa maxay waa ashkhaas afraad min annawc oo ah afraadun liintiqaad اlwudu wey afraadun waa asbaabun tunqid اlwudu wey waa afraad iyo ashkhaas iyo asbaab jebisa weysada xukun waaxid ay wada dhaliyaan xagga nooca hadday meele ay kala degaan helaan way qaybsamayaan tusaale gaaban cabdulahi neef baa ka timid weysadiis waa jabtay calina islaam buu taabtay jabtay weysadiis cabdulaahina hilibgeel buu cunay jabtay mid kale geedi la yidhaahdo neef baa ka fakatay mid waa kaajay midna xisaabta weynadbaba ku dhaqaaqay inay qaybsanayso maato markay meelo boosas heleen ay qaybsantay baashi xukun waaxida bilcayn hadduu yahay ma dhaafeen ninkuu ku fadhiyo kaba dhaqaaqeen markuu maxalku cidhiidhiyamo isu imanayaano isdadaakulayaan hadday ashkhaastii afraad u badatana way kala degahayaan calaamatulciraab meel ay degaan maqli jirteen meelay degaan bay waayeen meel bay iskugu tageen hadday helaan meelo kalena way qaybsanayeen khulaasada aan rabo waxaa weeye xukmun waaxidun bishaksi bilcayni ma yeesho waxaan ka ahayn cila waaxida bilcayn cila waaxida bilcayn haddii laakiin xukmun waaxid u yahay binowc uu yahay wuxuu yeeshaa cila waaxida binowc iyaduna cilooyin badan taxriimiyo fara badan oo asbaab ka yimaada masalada inaad fahanteen bet aan ka socdo mise waxbaa ku dhiman weli ayib wuxuu guda masale labaad sheekhu watacadud cafwan watacadud اlxukmi lcilatin waaxida kaasariqati lilqaطci wاlgurmi tii cagsigeedi tii hore maxay ahayd in cilooyinku bataan xukumkoo waaxid ah tan waa maxay xukumkii baa tiroobaya xukumkii baa badanaya adoo cilladu waaxida tahay ayib hal cilo ayaa axkaam badan dhalin karta wey oon isku jinsi ahayn isku midna ahayn wuxdi meeshaa ma jirto watacadud اlxukmi xukumkaa tiroobaya licilatin waaxidatin kasariqati xatooyi waxbaad xadday lilqaطci bay keenaysa markaad wax xaddo gacanta in lagu gooyaa waajib ah wاlgurmi dandhowna way keeni maalkii masruuqaana waa in la dandhabo soo sidaa ma aha gacantaa lagu goyn oo maxaa yeelay waxbaad xaday xoolaad xaddana soo dandhow duluucu اlfajr waagu oogtu markay bariday bisha ramadaan meeqa xugun baa ka dhasha salaadii subaxoo kugu waajibta iyo soonkii oo kugu waajiba iyo raashinkoo xaaraan kaa noqda intaas axkaam baa ka dhalan yani cilla waaxida waxay keeni kartaa akaam mutacadida ilahy wadaad u yidhaahdeen ilaaj اlxashafati fi اfarj waxaa ka dhashay cinda اfuqaha akaam toddobaatan gaadhwadeedna ay ka badiyeen dhiba ma laha xaydko kale haddaynu maraynay xaydkoo kale waa sabab waaxid ah maxaa ka dhalan kara gabadha xaydada waxaa ka xaaraana salaadii soomkii qur-aan akhriskii in loo galmoodo dawaafkii waxaaso dhan mar waa maxay waa tacadudu xukmin licilatin waaxida ayib waana aka waana axkaam marka kala duwana ma aha waaxida binooc walaa bishaksi midna ma aha aynu iskaga tagno sheekhu wuxuu yihi wa min sharطihaa cilada shuruudeeda waxaa ka mid a aydan ku noqonay intifaau ta'ahuri hubuutiha can xukmi اlasli waa masale iska cad shardigaa shardi ijmaaci ah wey cilooyinka shardiga waxaa ka mid a ilan arkaantii qiyaaska iyo rugni walba shuruudiisii baynu ku jiraa cilayna inoo dambaysay iyadaan u dhib badane intifaau taahuri hubuutiha waa inaysan ka dambaynin can xukmi اlasli asalka xukumkiisa dhowr goorna hadda goor waan baraarujin waxaynuna xukumka sharciga ah laa yataqadamu calaa cilati walaa sababihi xukumka sharciga kama horayn karo ciladiisi iyo sababkiisi waxaa la rabaa markay cilada iyo sababka la helo in xukumku dhasho marka duhur la gaadho ayuu igu waajibaa markaan intaasoo nisaaba oo xoola ay yeesho xawlkan ii soo wareego ayuu igu waajibaa zakadu igu waajibtaa xukunka kama hormari karo ciladiisi marka tanaa laga hadlahaya marka ciladu waa inaysan ka dambaynin can xukmi اlasl maalan nin baa daraa dishay markaasd maxaad u dishay daraadoo kalaado dhib u geysato dhor indhaha ku dhufatay maxaad u dishay hadduu i caayabaad tii masuuragal baa nin baa darkaa suuqa indhaha kala geysay oday adeerkaa w ninka shala aad dishay muxuu galabsaday somaarka hadduu caahay baa tihi maxaad samaysay ciladii baa dib martay dheh ciladii baa dib martoo hadduu caayahayo wey dilkii iyo xukunkuna waa horreeyey waxaa lama ogolo <laughs> hawshaa waa khalad marka taasuu sheekhu ka hadlaaya waa in ciladu aysan xukmu اasli ka dambaynin maxaa yl xukmigaaba ka dhalinhaya ayada say uga dambaysaa haddii aad aragto wadaad cilo dambe wax ku cilaynayo xukum hore waxaad leedahay wadaado baasha kuma maasane kuma baxsane iska fadhiiso misaalla ay sheegaan usuuliyiintu waxaa ka mid a maalan waa adoo ku cileeya ilmo yaroo sagiiroo waa damba waashay iyo waxaa tidhi aabbihii baa wilaayo kuloo mas-uul ka ah limaada liannahu junna waa walad sagiiroo lix jiro toddoba jir afar shan jira xata calayhi lilabi wilaayatun inuu aabbuhu mas-uulkayo walaayo ku leeyay awowgii waa xukumkii maxaad ku cilaysay liannahu junna junuunku cilladan waa cillo dambaysay waxaaba ka sii horreeyey oo xukunkan wilaayada ay ku sugnaanaysaa bisakharihi yaraantiisaaba wilaayada loogu yeelanhayaa junuunka dambe taariga ah cillo oma noqon karo hubuut اlwilaayati lilabi cala sagiir idan cilladu waa inaysan ka dambaynin xukumka waxaa kaloo ka mida min shardiha shardi اlcila ka mida wa cadami cawdiha wcadamu cawdiha cafwan calى asliha biاlibطaal masale dhib badan midaan ayadoo usuuliyiin ku rafaadaan nin walbana la kala jiito laakiin midna waa ijmaaci midna waa khilaafi ayib waxaa kaloo shardiga cilladu inaysan kula laabanin asalkeedii burin waxaan rabna asalkii oo taagan in xukumkii aan tarminno oo meel walbo cilladaa laga helo aan xukum saarro yaan doonayni cilladii aan soo saaray ama nasku caddeeyey ama aad ugaad waa cillo aad lahayd haddii asalkiiba ay duminayso taa cillo ma aha meeshaana qiyaas ma yaallo wey wa cadamu cawdiha waa inaysan kula laabanin wey calaa aslihaa asalkii ilan faracan iyo asal baan isilxaaqinaynay mid walba cillaa ku jirtaan lahayn xukumkii asalka laabaana meesha meelaha dhigaynay calaa asliha bilibطaal maxaa yeele lianna alfarca yabطulu bibطlaani aslihi farci hadduu buro asalkiisina waa buraya marka alcilaةu ida caadat bilasl biاlibطaal waidaa caada bilasli bitakhsiis cadl cala asli bitakhsiis labada masala laga hadlaa in ciladu asalki ay camimto ama ay takhsiisiso waa la ogolyahay fajaaizu bilaa khilaaf fajaa'izun bilaa khilaaf tacmiimka ciladii inay camimto asalkeedii oy axkaamtii tarmiso oy meelo badan gasho waa jaa'izun bilaa khilaaf in ciladu xukm اlasli ay khasiisto waa jaa'izun bikhilaafin khilaaf baa ku jira in ciladu asalki ay duun oo la laabato waa mamnuucun bilaa khilaaf saddexda masala meesha ku taalla cillo asalkii ugu laabanaysa bitacmiim way bannaan tahay muran la'aan cillo asalkii ugu laabanaysa bitakhsiis waa jaa'isun maca khilaaf cillo asalkiiba duminaysa waa baailatun bilaa khilaaf waa kii odhan jiray saaxib almaraaqi qad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takrimu ciladu asalka inay camimtaa laga yaabaa inay khasistana waa laga yaaba xukumkii laakinaha laa takhrimu ma dumiso waa uu sheeku ka hadlayo ku leeyahay wa cadamu cawdiha calaa asliha bilibطaal miaal aan keenno miaalaan muran ka taagan yahay way la socda hadda musalla maaha laakiin inaad wax ku fahanto baan oga jeedaa nabigu wuxu sal l slam fii arbaciina shaatan shaatun afartankii arigaa neef ariga ka waajibay shaaficiyada iyo jumhuurtu maxay qabaan afartanka ariga iyo geela shantaa iyo looda afartanka ah ee soddonka cafwan neef baa ka waajibaya geela de neef adhiga laga rabaa adhiguna neef adhiga laga rabaa loodana waa taqaanaan dibi ama musinna idan cayntaasaa waajibaysa xanafiya waxay dhaheen iimaa la bixin karaa bay idhahdeen fii arbaciina shaatan shaatun baa waajibaysa waxaa looga jeedaa fii arbaciina shaatan qiimatu shaatin neef adhiga ah qiimihiisa baa waajibi bay yidhahdeen jumhuurtu waxay dhaheen cillada aad sheegte waxay dhaheen maxaa yeelay waxaa loo jeeday loo waajibiyey zakadan laguna saaray waxaa weeye saddu xaajati alfaqiir ruuxa faqiirka baahidiisa in la awdo wax la taro neefka adhiga waa sax hee arin wuxuu gooyana waa la bixin karaa raashin kalaa la bixin karaa neefka wax u dhigma ama raashin ha noqdo ama dhar ha noqdo ama dhuuni ha noqdo ama lacag ha noqota la bixin karaa maxaa yeele mid walba neefkuna wuxuu awdayaa baahida faqiirka masagaduna baahida faqiirka lacagtuna lamid marka qiimo neef baa uun la rabaa jumhuur waxay dhaheen cillada aad sheegteena dhan cillada waxaa weeye sadu xaajat alfaqiir waa cilla tacuudu cala alasli bilibtaal asalku muxuu ahaa wujuubu shaatin mucayana min alhanam waxaa ka soo baxahaya neefku waajib ma ahee asaguna waxbaa lagu bixin karaa qiimana waa la bixin karaa ee waa jaa'is baa ka soo baxay nabiguna waa waajibiyey fii arbaciina shaatan shaatun baa la ogaa marka waa cilo duminaysa wujuubu asli shaat yay duminaysaa mar hadday dumisay ka kac oo muran baa ka taagan oo nimanba waxay leeyiin meesha ibtaal yaalle waa tacmiim hawshun baan ballaadhin oo furay inaad un ku fahantaan baan rabaa cilla mucamima cilla mucamima liaslihaa miaalkeedu waa ku badan yahay shareecada nabi wuxuu yihi midkiin isagoo cadhaysan yuusan xugum ridin laa yaqdiyanna laa yaqdi alqaadi cala nayn fi riwaayada shaafici cala nayn wahuwa khadbaan isagoo cadhaysan nabigu waxaa la yidhi hawshan wuxuu ku halqabsaday cadhada uune cilada waxaa weeyaa la yidhi waa shaqlu dihni wاlfikr wax walboo mushawish lilfikri ah wax walboo kuwaswaasiya ama fikirkii inaad bogoto kaa hor istaaga ama baaritaankii inaad ka meel gaadha kaa hor istaagaya oo dhan ayaa kuu diidaya inaad adoo hawshaa ku sugan aad xugum riddo gaajo aad ku haysa oon zaa'id ah cabsi walbahaar maalan daal zaa'ida ah, adoy kaadi ku dhibayso ku riixayso oo cagaha isla dhacahaya sida ilmo yaroo caga bidhlaynaya waxaaso dhan waa maxay adoo hawshaa ku sugan xugun ma ridi kartid marka maxaan samaynay ciladu waa cila mucamima lixukmi اlasli marka muxuu ahaa mid cadhaysan xugun ma ridi kara besay ahayd meeshaasay cilan soo saar waa maay alcila waa maay waa kullu maa yushawish اlfikra wاnadara baa la yidhi meelo badan bay gelaysa nabig wuxuu hi midkiin isagoo kaadi celcelinaya ama saxaaro yuusan tukanin ama laa salaata bixadrati acaamin fuqadu waxay idhaahdeen wax walboo mushawish waa musiil lilkhushuuc baa loo jeedaa base ma aha raashin base wixii la a ah. waa la marka qad tucamim dhankaasaa looga jeedaa qad tukhasis waxaa lagu miaaliyaa maalan imaam shaafici yaa isticmaala xadiidka ku saabsanee naha can bayci laxmi bilxayawaan hilib iyo neef nool yaan laysku iibinin remiiga waa taqaanaan markay neef meel u jabo ama baal dilo hilibkaa ari lagu gataa waaba la waxwaxaystaa shaafici wuxuu cumuumka nafsiga maxaa ka muuqda cumuumka xadiidka maxaa ka muuqda hilib sidiisuba neef nool laguma iibiyo dameeraha soo geli oo baqlaha soo geli oo xayawaanoo dhan baa ku jira meesha laakiin shaafic wuxuu yidhi waxaa looga jeedaa xayawaanka ma'kuulu laxmiga ah naha can bayci اlaxmi biاlxayawaani ay ay alxayawaan aladii yu'kalu laxmuhu oo shaaficu maxaa jira wuxuu yidhi waa baycu aslin bifarcin laxmigu waa farac asalkiisuna waa xayawaankii noolaa baabu riba baa nabigu ka hadlahaya waa adoo isku iibiyey qamadi shiidan iyo mid aan shiidnayn ribaa ku jirta mar haddii tafaadulkooda aan la garanaynin aljahlu biاlmumaaثalati kاlcilmi bxaqiiqaةi اlmufaadala fii baabi qaacidati riba waad garanaysa markaad toban neefa adhi ah aad waa hal ku iibsato ama hal dhimata aad ku iibsato hilibkeed waa laba hiblib baad isku iibinaysaa o hilib saantiisa ku jiro nooloo socda oo arigan didahaya ah iyo hilib bannaanka yaalla waa adoo masago iyo midaan la shiidan isku iibiba shaafici yidhi marka xadiidka muxuu ku sameeyey takhsiis buu ku sameeyey cilatu riba buu raadiyey oo aطucmu ah fakhasasa xukma alasli asalka xukumkiisa wuxuu ku khaas yeelay fii xayawaani aladii yu'kalu laxmuhu waxaa kaloo lamid oo qolyihii yidhi cilaة الriba fi اlasnaaf الsita waxaa weeye alkayl aطcaama biطcaami milan bimilin waxay yidhahdeen cilladu waa alkayl haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa uun raashinka la beega ee badan besa ee ribo gashaa cantoobada aan la beeginayo xoogo gooska lagu tuuriyo ribo ma gashaa ka iman lanna waxaan wax la beega ma ah wax la miisaamana ma ah cillada marka hadaad alkayl ka dhigto maa laa yukaal waxaan la beegin ma aha shay ay riba gashaa ka soo bixi marka jaclu اlkayli cilatan liriba wuxuu noqday cila mukhasisa lixukmi اlasli wa cila mucamima lixukmi اlasli iyo cila haadima saddexdaa nooc weeye intuu sheikhu marka meesha ku qariyey marka midna waa baaila bilijmaac waa markay tahay bihadmi اlasli ayib tusaale gaaban saad u fahamto adugu ma aha waa iska taqriibi waxaad tidhi dadka muslimiinta gaalnimada ku dhacay waa la gaalaysiin karaa baad tidhi haddana waxaad tidhi man habata islaamu biyaqiinin laa yjuuzu lam yazuul canhu ila biyaqiin asalka horaad mar haddaad tidhi ruuxa muslimka ee gaalnimo ku dhacay waa la gaalaysiin karaa asal baad dhigtay haddana waxaad tidhi ruuxii islaamkiisu yaqiin ku sugnaado biyaqiin waxaan ahayn laguma zuulin karo waxaan yaqiin laguma zuulin karo idan ruux muslimaad gaalaysiin kartaa ma jirto marka ayadaa ruux walbo shahaato oo tawxiisada islaamkiisu agtada waa haabitun biyaqiin gaalnimu ku dhacay gaalnimadu biyaqiin ma aha inuu qasman dhici karta inuu jaahil dhici karta inuu mutaawil dhici karta inuu waasho ka dhigayba xalay warba dhici karta falkuu ku dhacay baan aad yaqiin ahayn oo muxtamal oo iska daahir ah asalka horead dhigtay maxaa duminaya warkaadan dambe waa yacuudu cala alasli bilibtaal taqriib baan oga jeedaa ma aha inay tahay baxdiga aan ku jiray ka socdo wa min shuruuط اlmustanbaطa intaa waxay ahayn shuruuddii guuda u dhexaysay cilooyinka tii mansuusada ahayd iyo tii mustanbaطada ahaydba sheekhaa qaybin doona cilal mustanbata iyo cilal mansuusagaa sheegi doona insha allahu tacaala intaan bal aan dareen saan u gaarno watahbutu alcilaةu biطurq wa min sharطi اlmustanbata cilada la istimbaaday bimacnaa ijtihaad lagu keenay ee lala soo baxay bitakhriiji اlmanaad waa gaari doonaaye shuruuddeeda waxaa ka mid oo mansuusada aan loo shardinin intifaau اlmucaaridi almunaafi laha fi اlasli aw fi اlfarci aلثaani laha baa idin dhigan waa khalad kutub اlusuul kuma jirta hawsha ayada ah kutub اlusul waxa ku yaalla waxaa weye maraajicda waaweyn intifaau اlmucaaridi almunaafi laha almucaaridi aلثaani laha daxgee u socotaa waa akhdaada uusan kan wadaadka muxaqiqa uusan qabanin dhowr goran waan soo baraarujina maynay markaan faracan aan asal ilxaaqinayno bicilatin jaamicatin baynahuma aan isku ilxaaqinayno waxaa la rabaa in mucaarid uu meesha ka baxo yacni asalku waa inuusan cilooyin badan lahayn hadduu cilooyin badan leeyahay oo faraca aad rabto inaad asalka ilxaaqiso cilooyinka qaybo ka mida ah ay diidahayaan sida ilaaqi maalan wasfi asal baa dhowr cilo leh ayib haddaynu soo maraynay ajsaadi kale qatli iyo camdi iyo cudwaani waxaad rabtaa inaad qatli ka ilxaaqiso farca asalkiisi cudwaani baa meesha ku jira iyo camdi soo ma dhici karta intuba inay yihiin cilal mujtamaca soo ma dhici karta farcu inuu ta kale ku dhegan yahay soo ma dhici karta inuu middaa kale ku dhegan yahay soo ma dhici karto saddexdoo laisu geeyaba inay cillo u tahay farca marka waa in wasfiga uusan asalku ku jirin weeye wasfi cillo ka hor imanaysa saa adu aad rabto intifaa lmucaaridi muaarid intifaau lwaصf اlmucaarid way hadda la soco intifaau lcila اlmucaarida loo jeedaa almunaafi diidaysay lahaa ay lilcila aljaamica cilada aad rabto faraca iyo asalka inaad iskugu xidho cilo aan ka ahaynoo diidan cilada waa inaysan asal ku jirin waa inaysan asalka ku jirin ayb maala waxaa ta adigo hebel isku xugun baatid maxaa yeelay adugu waad madowda asna waa madow yahay wuxuu kudhigi karaa waxaa dhici karta anuu gees waa fulay aday garateen baan u malayn saan taqriib u samayn wadaad waxay hebel hebel toban toban kun sii maxaa yeelay markaasaa waxaan wadaadku toban toban kun sii buu ku yidhi muxuu isku mid kaa kaa dhee waxaa tiri waad madow adna waad madow adna buu madow yahay adigu waad dheer tahay asna waa dheer yahay saasaa tobanka liis toban tobanka qaata muxuu ku dhihi karaa ninka hawshaa diidan wuxuu ku dhihi karaa waxaa dhici karta inuu ii siiye aniga tobanka inaan geesi ahay ee kan maxaa lagu siiyey waxaa dhici karta asagu inuu fula yahay oo layi baa laisku difaaca aniga maxaa la ii siiyey yacni asalka aad rabto farci inaad ilxaaqiso cilada aad leedahay farci asalku way wadaagaan cillo aan ka ahayn oo kale waa inaysan asal ku jirin taasoo dhici karto inay farac diiddo oy meesha ka saarto fi اlasli aw fi اlfarci aw fi lfarci daa dambe waa maxay farcu laftirkiisu waa inuusan wadanin cillo kale oo asal kale ilxaaqin karta farac baad rabtaa inaad asal ku dhejiso bicilatin jaamicatin bayna alfarci wa bayna alasl asaga farca qudhigiisu waa inuusan wadanin cillo kale oo usuul kale ku xidhi kadha cillo kaleoo usuul kale ku xidhi karta waa inuusan wadanin ah, xidha waa shardi ijmaacay dhahaan laakiin amila fiican ma sheegan usuuliyiintu waynu dul inta badan aan iskaga tagno muhiimadu waa maxay cilada aad asalka iyo asaga farac iskugu xidhayso waa inaan asalkan aysan ku jirin cillo kaloo farac diidan faracuna waa inuusan wadanin cillo kaloo asaga usuul kale ku xidhi karta oon asalkan ka ahay waxaa kaloo shag an tukhaalifa ciladii mustanbadada ahayd waa inaysan khilaafin nasan min kitaabin aw sunna walaa ijmaacan aysan khilaafin cilada naska khilaaftay waxay ku miaaliyaan xanafiyada waxay yidhaahdeen gabadha muslimadd baaliqada ah way ismeherin karta iyadaa weli isu noqon karta qiyaasan calaa bayci mxuu ah cala albayci iyo milkigeedi iyo hawlaheeda tasarufkeeda mutlaqa ah gabadhu baaliqadee maalikada waxma mulkida haa soo suuqa intay tagto wax ma soo iibsan karto wax gadan karto oo beec iyo share geli karta haa sidoo kale nafteedana ninkay doontay ku meherin kartaa haddii makhraatiyaal leh hawsha ay hagaagtay dhehe idan waa maxay qiyaas bay sameeyeen qaasuu wilaayat الnikaaxi calى wilaayat اlbayc waxaa le waa cila mukhaalifa liلnas ayuma imra'atin nakaxat bغayri idni waliyiha fanikaaxuha baطil fanikaaxuha baطil waa la dumiyey cilada mustanbadada mukhaalifa lilijmac waxay ku miaaliyaan waxaa lagu ijmaacay ruuxa musaafirka inuu salaadda gaabsan karo salaad soonkuna uusan waajib ku ahayn soonku waajibku soo ma ah mid baa wuxuu yidhi asalaatu hayru waajibatin cala almusaafir salaaddu waajib kuma aha musaafirka qiyaasan cala sowm buu yidhi cala الsawm waxaa la yidhi waa cila baaطila lianna waa mukhaalifaة lilijmac ummaddu waxay ku ijmaacday ana الsalaata waa waajibaة cala اlmusaafir laakiin waxaan laga fududeeyey ragcadihii waxaa kaloo shardi ah wa an takuuna mucayana cilo berdhaman waa inay tahay laa mubhama mid bahsan waa inaysan ahayn waxaa tidhi asalka iyo farcan waa isku xugum liwasfin mushtarakin baynahuma away de wasfi mushtaragaa jiraan nidhi ma soconaysa haddi waa inaad badh oo tidhado waa cillada aad tidhahdo farcan iyo asalkan waa isku xugum wuxuun baa ka dhexeeyaa tiri in sha allahu tacaala ma soconaysa abadan cilla mucayana la rabaa aliskaar aطucmu alkeyl alquud baa loo baahan yahay laa mubhama waa inuu yahay wasfi mucayan ah shaayaca inay noqoto lama ogolo haddii kale caamada wax qiyaasani hebel hebel waa isku maay in sha allah waa isku xugo saan bay ku socogoligeed haddii laakiin marka la ysaa cilladii soo saar markaasuu dhib bilaabanaya waxaa kaloo shardi waa allaa tatadamana cilladu mustamada waa inaysan xambaarsanayn ziyaadatan calayhi cala annas naski xukumkuu keenayo xukum ka badan waa inaysan cilladu keensanin mustamadadaa goorma laakiin inaafat ziyaadatu muqtadaahu muqda nasi waa hadday ziyaadada ay ka hor imanayso nasku xukumkuu keenaya maalan cila mustanbada la timid asalka xukun baa saaraa xukunkaana nas baa saaray cilada mustanbadada waa inaysan keenin xukun labaad oon ahayn xukumkii saaraa asalka lanna waxay noqonaysaa waa ziyaada naasikha linas bay noqon waa aziyaada cala nasi naskun baa ka soo booday cilada mustanbadada eed leedahay faraca iyo asalkan iskugu xidhi waa inay ciladaa dhaliso keliya xukumkii asalka saaraa mid lamid ah ay faraca saarto haddii laakiin ciladu ay keento xukum kale oo ka dheeraad ah, xukumkii asalka saaraa xukumkaana uu yahay xukum ka hor imanaya kii asalka saaraa asalka maal wujuub baa saaraa waxayba keentay ciladii cadam lwujuub waxaa saaraa ibaaxo waxayba keentay istixbaab idan markaas waa maxay waa ziyaada calى الnasi bistinbaad weliba ila ziyada calى الnasi waan ogolayn binasin wa bidaliil lakin huna waa bistinbaadin waijtihaad kaa marka wuxuu noqonaya naskhi iyo ibطaal lama ogolo marka asagu sida uu ku qayda waa in ziyaado ay tahay ziyaada munaafiya lima qtadaahu nasu nasku wuxuu keenay waa sida raajixa qolyahaba sidoodaba diidan cila mustanbada inay xukunba la timaado ka dheeraada xukumka asalka qolyahaba diidan laakin wuxuu ku qayday waa inay xukumka dheeraadka iyo kii asalka saara ay isdiidahayaan hadday wada socon karaan waa zaada khayran buu sheekh isagu lehay waxaa kaloo shardi ah wa anlaa takuuna wasfan muqadaran cilada mustamado waa inaysan ahayn wasfi la qadaray awsaaftu waa laba qaybood taqdiiriya iyo xaqiiqiyo xaqiiqiyo horaan baad soo marteen taqdiiriguna waa masale lagu dagaalamo usuuliyiintu raasi wuxuu yidhi alwaصf الtaqdiiri iyo cilada taqdiiriga wuxuu hi waa turahaat khuraafaat fi sharci wey waa in laga tuuro waa waa tallaabsaday raasi fi kitaab almacsuub qaraafina wuxuu yidhi hawshu ku hadlay imaamku waxaad moodaa caqli caruureed baa meesha ka muuqda buui bal alawsaaf almuqadara wuxuu ihi waa shareecadoo dhan bay ka min albaab alawal ila nihaayati bay tifka tahay buui waxaana ku faahfaahiyo kitabkiisa alumniya fi axkaam الniya waa ku ilaa afartan misaal buu keenaa wasfiga muqadarka maxaa looga jeedaa waa laba shay icطaaءu اlmacduumi xukma اlmawjuud wa icطaaء almawjuudi xukma اlmacduum waa inaan shay aan jirin oon muuqanin aad ka soo qaaddo xukm ahaan inuu jiro kii jirin aad ka soo qaaddo inuusan jirin taasaa loo yaqaanaa wasfi muqadara wasfigaa muqadarkee maskaxda lagu qadaraya la qiyaasahayo ee inoo muuqanin wax ma lagu cilayn karaa cilo xukm sharciga ma noqon karaa may wadaadku taagan yahay waana siday u badan yihiin usuuliyiin laakiin sida xaqiiqada waxaa weeye alaswaaf almuqadara way jirtaa way jirtaa maalan tusaale gaaban fuqadu waxay ku leeyihiin nin nijaaso yar laga helay anijaasa nijaasadka yasiirada ah waa macfuu canha wayucfى can tiini shaarici اlmutayaqanu nijaasathu matnga minhaajkaad ku marteen baan u malay marka anijaasa alyasiir nijaasada yar dhibaatada yar wanaadiru laa xukma lahu baa lagu dhihi hadda maxaa la sameeyey shay jira haba yaraadee iyo waxa laga soo qaaday xagga xukumka inuusan jirin kaa waa icطaaءu اlmawjuudi xukma اlmacduum isagoo jira ayaa macduum laga soo qaado ama icطaaءu اlmacduumi xukm اlmawjuud waxaa ka mid a ruuxii kama loo dilay diyadiisii magtiisa waa la dhaxlaa shuruudda irtiga maxaa ka mid ah ruuxan muwaridka adiga ku dhaxal xoolaha aad ka dhaxlay waa inuu milkisanaa asagu haddii magmuusan mulkiyiine seed oga dhaxashay ruuxii la dilay magtiisii waxaa dhaxlay caruurtiisii waxaa dhaxlay caaskiisii tawriiu diyati اlkhaa seen ku dhaxalay maxaa leeyahay waxaan ka soo qaadaynaa markay naftu ka baxaysa daqiiqadii u dambeeyey ee guraysay wuxuu mulkiyey magtiisii buu mulkiyey kadibna qalaf bay ka tidhi isagoo gacanta ugu jirta magtiisu ayuu dhintay kadib baa laga sii mulkinaya waxaa shardi ah inuu horta la hobsado geeridiisii muwaridku waxaa shardi ah waxaad ka dhaxlayso inuu isagu leeyahay isdicwaafasi marka waa yahay idan laabudda an nuqadira almacduuma kalmawjuud kalmawjuud hadda waxaa lagu leeyahay xil baa ku saaran daynbaa fii dim dim wax la arka ma aha waxaa dhihi dimadaa dayn baa lagu leeyahay adiga mukalafka ah fii dimatika xilal iyo mas-uuliyad baa ku saara ilmaha yarka aan saaray oon bahiimada xayawaanka aan saaray markaad dhimato dimadeeda way buraysaa idaa maata almaru kharibat dimatuhu waa xil muqadara ah. idan taqdirka wa loga jeeda waa sifa muqadara sharcan muctabara axkaamna lagu xidhayo lagu ii karaa ayib marka taasaa loo jeedaa hadda ijaaraadko kale lacag baad subi guri baad kiraysan dhul baad kiraysan wax manfaca weli gacantaada ma soo gelin mana aragtid mana muuqato waxaan qadaraynaa markaad lacagta shubaysad guriga kiraysanaysaba manfacadii hoyaadka ahayd iyo hoyga ahayd inay jirto haddaan marka taqdiirka aan la wadin axkaam badan baan soconaynin taqdiiru mawjuudi kalmacduum wa taqdiiru lmacduumi kalmawjuud waa mabhuuثa fi الshariica alislaamiya marka aلsawaab waa jawaaز الtacliili biاlawصaaف اlmuqadara saasaa sawaaba fi اlusuul lakin sheekhu wuxuu ku yihi wa anlaa yakuuna waصفan muqadaran bal xaqiiqiyan baa la rabaa gebagabadii walaa yatanaawal daliiluha waxaa la shardiya wa anlaa yatanaawala waa inuusan xambaaranin oo uusan wada gaadhayn daliiluha daliilu cila اlmustanbaطa xukma alfarci bicumuumihi aw khusuusihi sax weeya hadi haddii daliil la farca xukumkiisa loo hoosgelin kara ka cumuum ama si gooniba u taabanaya farac xukumkiisii maxaa qiyaas looga baahan yahay qiyaas looma baano waxaa shardi ah weeye alcila almustanbata waxaa shardi ah faraca marka asalka la ilxaaqinayo anlaa yatanaawala daliiluha daliilkii asalka yaalla saraawe xukma alfarci daliilka iyadaa tuse kee weeyahade dliilka cilada tusay ka istimaamay dliilka waa dliilka asalka xukunkiisa tusahayay marka xukunkaasaan meeshuu ku fadhiya maxalkiisa wasfi kala soo baxayna aan ka dhigayno cilat alxukm marka daliilkii saaraa asalka waa in daliilka uusan taabanaynin si guud iyo si gaar ahaaneedba xukm alfarci hadduu taabto ciladii waa maxay waa qiyaasaan loo baahnayn qiyaasna wuxuu iman jiray cinda cadami nas cinda cadam الnas waa markuu marka dee yahay cilada ay musamado tahay bicumuumihi waxay ku misaaliyaa maalan waxaad tidhi waxaad tidhi atufaax waa ribawiyun qiyaasan cala alburi qiyaasan cala alburi ma daliil baa loo yihi aطacaamu biطacaami milan bimili ilaa ilaa ilaa sawaan bisawa baad la soo istaagta waxaa la dhihi maxaa tufaax kala doontay inaad uga qiyaas qaadato bur waxaaba yaalla nas guud oo ay gudogelhayaan burka iyo bariisku iyo tufaaxu iyo liintuba ay hoosgelhayaan cumuumkiisii marka shari weeye ama khusuusku daliil miaal fiican ma keenaan ayb gabi ahaan marka waxa un loo jeedaa waa in daliilka saaran asalka uusan gaaraynin faraca xukumkiisa uusan aan la hoosgelin karin laa khusuusan walaa cumuuman wtbut way sugnaataa alcilaة bطuruqin bay ku sugnaataa masaalik اcila loo yaqaana masaalik cila maxaa tahay waa wadooyinka lagu soo lagu ogaado maxaa cilo ah qiyaasku waa qayb diinteenna ka mid ah mana aha adiga ra'yigaada wixii kula quma inaad iskaga dhaqaaqayso qiyaasan ciladiisu daliil sharciga lagu ogaanin xujo ma aha qiyaasku marka inuu marka saxan yahay maxaad ku ogaan waa in ciladiisi la helo cilo see lagu helaa wadooyin baa loo maraa wadooyinkii loo mari laha lagu soo saari laha waxaa loo yaqaanaa turuq اlcila ama masaalik اlcila masaalik اlcila marka waa saddex si guud marka la yidhaahdo alijmaacu wاlnasu wاlistinbaad saddexdaa wadaa loo maraa cilo in la soo saaro nas min kitaabin aw sunna ah ijmaacu اlmuslimiin iyo istinbaad ijmaacu asagu waa iska kooban yahay haddii la helay cilo lagu ijmaacay inay cilo u tahay lixukmi اlasl waa la tafriicin khayr wey alqaadi abu ayib aabari min ashaaficiya wuxuu yidhi waxaa lagu ijmaacay laa yaqdi axadukum huwa khadbaan inay ciladu tahay mushawish alfikri wa kul maa yushkil dihna inay tahay oo ciladu caamo tahay ijmac buu soo gori waxaan leewa cila mujmac calayha inay cilo tahay tashwiishku iyo shaklu dihni uu cilo yahay oo qadabku uu yahay fard min afraad alcila waxaan ku ogaanay biijmaaci اlmuslimiin amaa nasku cilada wuxuu kugu tusaa saddex wej keliya bisariixi nas bidaahiri nas bilimaai wاtanbiih inta buu sheekhu daliilinayaa watahbut اlcilaةu waxay ku sugnaa biطuruqin alijmac ay bilijmac bay ku sugnaataa ijmacna misaalkiis intaaba kaga tag wanas bay ku sugnaataa naskii saddexdiisi qaybood buu misaaliy wuxuu hi asariixi nas sariixa nas daahira iyo iimaa wاtanbiih naska sariixa wuxuu yidhi wadaadku ka qowl naska sariixa waa maxay daliil walba oo min kitaabin aw sunna wataa lafdi kutusaya tacliil cilayn sababayn kutusahaya aan ixtimaalayni waxaan tacliil ka ahayn waa maxay waa nasun sariixun fi lciliya haddii adawaad iyo lafdi ku jira meesha naskaa uu xambaarsan yahay tusahaya cilayn iyo sababayn xaggana aan ixtimaalayni waxaan sababayn ka ahayn waxaan leenahay ciladan waa cila haabita binas asariix ka qowlika aad tiraa matalan licilati kada waxay waxaasaan samaynay licilati kada sidaa iyo sidaa aw lisababi kada baa loo sameeyey aw liأjli kada min أjli dalik katabna calى bani israa'iila inamaa jucila اlisti'daanu min أjli اlbasar ilaa linaclama man yatabicu الrasuul tacliil baa ku jira wanaxwi kay oo kale kay taqara caynuha walaa taxzana likay laa ta'sow kay laa yakuuna duulatan bayn اlأkhniya waa tacliil bannaanka yaalla idan waa tacliil hebelow waan kuu iman baa tiri idan waan ku karaamaynhayaa karaamayntaadu waa xukun maxaa cillo ah imaashahaada idan waa cilo sariixa alfaada noocaasa licilati kada iyo lisababi kada iyo liajli kada iyo kay iyo idan wixii la halmaala waa adawaatu tacliil اlxukmi tacliil اlficli oo sariixa oon ixtimaalayna waxaan ka ahayn cilayn wاaahiri nas daahira asna cila ku yimaada kalaam laamta haddaanu sheegayno maxay ahayd linaclama ina anzalna ilayka اlkitaaba litaxkuma kitaabun anzalnahu ilaykum liyadabaruu liyadabaruu soo ma imaano qur-aanka idan waa tacliil waxa loo soo dejiyey baa sababkan ah sidan weeye walow muqadaratan laamtaa yaysan muuqaninba markay bannaanka taallo waa nasun daahirun fi tacliim waa xilla ku sugnaatay binasin daahir waxay ixtimaashaa tacliil iyo hayra tacliil laakiin maxay daahir ku tahay cilannimo kamaa fii an kaana kada cutullin bacda dalika zaniimin an kaana daa maalin an kaanada anta horteeda laam baa lian kaana wey lian waa laam muqadaraa ku jirta bifatxi lhamsati buu ku yidhi falba baa yadna tacayl keenta baad ay sabiyad ahayd jazaan bima kaanuu yagsibuun baad ayadna waxay keentaa tacliil bay keenaysaa waad soo marteen xuruuf almacaani baad ku soo marteen falfaau fa baa iyadna tacliil keenta naskii shaarica ee xukumka ridahayay waxaa ku dhex yimid fa fada laba qaybood weeye fada tacliiliyada marna xukumkay gashaa marna waxay gashaa cilada marna ciladay gashaa nabigu wuxuu ihi saxaabigii ay hashiisu dishay eh, laa tumsihu iiban wax udgon ha marinina walaa tukhamiruu ra'sah madaxiisana yaan la daboolin fainahu yubcau mulabiya fau tacalli wey yubcau mulabiya hadda faadu xaggay gashay ciladii bay gashay ciladii bay gashay xukunku waa maxay inaan wax udgoon la taabsiinin madaxiisana aan la daboolin baa xukumkii ah ciladuna waa maxay annahu yubcau mulabiyan marna waxay geli xukumka wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma xukumkii bay ku jirtaa wujuub اlqaطci bay gashay faqطacuu الزانية والزاني فاجلدوا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط يعني فدا فاو تعيل مرنا حكم كي قشا مرنا علada قشا waxaa la isku hayaa goormay xoog badan tahay ma markay xukumka gasho mise markay ay cilada gasho waxaa loo badan yahay markay gasho cilada niman waxay dhihin markay xukumka way ku dagaalamaan raazi iyo taqiyudiin naqshawaani baa ku dagaalama fii kalaami shaarici fadaasi hadalka shaarica ha ku timaado aayad quraan ha ku timaado ama nas ha ku timaado ayib kaydooniba ha ku timaado wey waxaa ku yimid falfaqiih الraawi aw fii kalaami اlfaqiih الraawi saxaabigii warinaya xadiidka hadalkiisa bay ku timid saha الnabiyu sal ly slam fii salaati الظuhri fasajada buu saxaabigu ku yidhi nebi maxamed baa sahwey kadibna wuu sujuuday xukunku waa maxay waa asujuud cilaة اlxukmina waa sahwiga idan fada xaggay gashay xukumkii fasaha fada waa fau tacliil idan ciladu inay tahay sahwigana waxay ku caddaatay naskaas daahirka ah zanaa maacizun farujima fii kalaami raawi ku timid maacis baa zinaystay markaasaa la rajmiyey arajmu waa xukumki arajmu waa xukumkii ciladiisuna maxay noqotay azina hadda xukumkii bay gashay horaanna ciladii soo gashay saa doontaan bay yeela ayib man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu intuba ku timaadaa faraawi falfau fi kalaami raawi hayr اlfaqiih iyo fa ku timid hadalka raawiga aan faqiihahay aydna waa cilay faaidaysaa waka ina bitashdiid ina iyaduna ee shidan aydna waa xarfu tacliil nabi allow saxaabigii ku weysaystay biyo ay bisad ka cabtay ama u leexiyey gabadhii la yaabta wuxuu yihi hasiwaalin nabigan ka mahay isagoo le inahaa min aawaafiina calaykum aw aawaafaat waa tacliil niman baa ka murmoo diidan laakiin waxaa loo badan yahay innadaa inay tacliil faa'idanayso ayib inaha min aawaafiina ina almuttaqiina ina alabraara innadaas tacliil bay keeni wadaaddaa yidhaahda waid baa lamida id ayaduna tacliil bay faa'iidaysaa waid ictazaltumuuhum wamaa yacbuduuna ila allah fa'wuu ila alkaafi baa la yidhi iddaa waa tacliil tacliil bay keenaysaa iyo وسائر ma ذukira أنه يفيد التacliil iyo أdawaadkii aynu soo maray inay faa'iidaysato cilayn min الأdawaat الsaabiqaةi في الxروف xuruuf الmacaani markaad soo marayseen aalaadka aad ku soo martay inay cilo faa'idayn o dhan baa meesha kuugu jira waxaanu soo maray calaa oo tacliil faa'idaysa walitukabirullaha calaa maa hadaakum waxaynu soo maray fii oo sababiye ah cudibat imra'atun fii hiratin ay bisababi hiratin dib ogu noqo kuleey sheekhu marka waa maxay madaarku waa maxay naska shaarica min kitaabin aw sunna haddaad tacliil ka fahantay iyo sababayn waxaad leey mesha waxa ku jirta cila haabita binnas marka inuu sariix yahay naskaa fi tacliil iyo inuu daahir yahan baad iska fiirin waa markaan alfaadda ka hadlayno daahirka iyo sariixuba lafdi sharci baa kutusaya ama lafdi raawi baa kutusaya markuu labadaa ay kutusaan ayaa waxay u kala qaada inuu yahay sariix fi tacliil laa yaxtamilu hayra iyo inuu yahay daahir fi tacliil yaxtamilu hayra wallah aclam